assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaatanaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور waxaan idiin diiday markii hore mar hore waxaan idiin diiday qubuurta ziyaaradoodaan idiin diiday uu lehay nebigu alayh isalaatu wasalaam fazuuruuha ziyaarta hadda ziyaarta hadda iyo wax ka dambeeya ziyaarta marka waa la nasakhay nahyigii hore mar horuu nebigu alayh isalaatu wasalaam qubuurta ziyaaradooda dadka u diiday markaas wuxuu leeyahay hadda ziyaarta ayb wanahaytukum can luxuumi alabaaxi xoolaha udxiyada hilibkoodii baan idinka nahiyey fowqa talaata saddex wax ka badan saddex maalmood wax ka badan inaad haysataan hilibkii xoolaha udxiyada ah yaan idiin diiday hal sane u diiday nebiga calayhi isalaatu wasalaam oo markaasna maxaa dad kasoo axbaarihii ah, kasoo qaxay oo ay madiina yimaadeen oo abaari waxaasasindha ay keentay oo nebigu alayhi salatu wasalaam uu rabay in hilibka wax laga siiyo yuu saddex maalood wax ka badan yaan haysanin ayb markaasuu leeyahay fa amsikuu haysta maa badaa lakum intaad rabtaanbaba sababkaas khaaska abuu marka ahaa kaase marka waa axsaab kitaabta waa zuulay intaad doontaan dhigta oo haddaad doontaan muqmad ka dhigta haddaad doontaan eh, saad doontaan marka u haysta wanahaytukum can الnabidi ilaa fi siqa waxaanan idinka nahiyey nabiidka ilaa fi yani fi lqirab inaad qirbadaha weelal kale ku samaysataan yaan idiin diiday qisadii wafdi cabdilqays buu ishaarayaa nebigu alayh isalaatu wasalaam iyo xadiid ibni cabbaas aynu ku marray fashrabuu ku caba fi lasqiyati kulliha weelasha oo dhan ku wada caba walaa tashrabuu muskilan muskar sahaabina weelkaad doontaan nabiidka ku samaysta oo muskirka uun iska ilaaliya markay intay xumbayso ee muskad noqoto markaa iska daadiya lakin weelkaa doontaa nimanka nabigka ku salaysa saddexdaasu marka xadiidkan kada ka hadlo saddexdaba marka uu mansuuq yaho marar intuu nasaxay nabigu alayh salaatu wasalaam intuu nahiyey oo haddana fasaxay ayb marka nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha waa amar haddan amarka kada amarkaas ma waajibkuu noqonaya mise sunnuu noqonaya sunnu noqo amar waxaa sidiisa u asalah eh, in la helo wax qariinoo ka dudan mooyaane wixii lays amro asalkiisu waxa wey inu waajibiyo marka haddaynu hello wax qariin oo na tusisa amarkan hadda layna amray qubuuraha ziyaarta layna leeyahay inay loola jeedo muxuu ahaaye eh, sunnanimo loola jeeda waajib aan loola jeedin sunnaynu ka dhigayna haddii kalese marka waajib bay noqota ayb marka haddii uu jiro wax garanaya wax qariino oo tusinaysa inayna waajib ahayn amarkaas aanu waajib ahayna sunno uu yahay ama lasoo bara ma la sheega hadda anuusa ma xusuusina kolley wax qariina ka duwaysa wujuubta ka duwaysa ayb wanahaytukum can luxuumi اladaaxi fawqa halaaثin faamsikuu maa badaa lakum waa ibaaxa labada taba dambeba ayb baabu الtasliimi عalى ahli اlqubuuri wالtaraxumi عalayhim wالducaaءi lahum kayfiyada loo ziyaaranayo marka qubuurta marka la ziyaaranayo xadiidkii hore muxuuha ah, waa inoo sheegay hadda qubuurta ziyaartu ina yidhi waana caam qabrina qabri kama khasisin qabri weli iyo qabri kale toona ma kala khasisin qubuurtoo dhan ziyaartu ina leeyahay xadiidkii kankii ka sii horreeyana marka wuxuuna tusinayaa xikmada loo ziyaaranaysa inay tahay qalbiga jilcinaysaa oo geeri bay xusuusinaysaa taasuna waa caamde marka qabri oo dhan taas waa ku dhacaysaa ayb marka xadiidkan baabkan kada soo socdana wuxuu noo tilmaamayaa kayfiyada loo ziyaaranayo can moxamed bni qaysin annahu qaala ywman alaa uxadiثukum canii wacan ummi aniyo hooyada laydinka kii sheekeeyaa buu yidhi qaala fadanannaa anahu yuriidu ummahu alatii waladathu hooyadaa uu sheegayo hooyadiisii dhashay inay tahay baan u qaadanay qaala markaasu wuxuu yihi qaalat caaisha kolkaasa garna hooyaduu sheegaya marka hooyadii xagga islaamka ugu hooye ahayd umu lmu'miniin radia allahu canha caaisha yuu sheegayaa aniya caaisha ma idinka kin sheekeeya waxaana dhex maray ayuu leeyahay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi alaa uxadiثukum canii wa can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam ma idinka sheekeeya aniya rasuulka ilaahay ma idinka kin sheekeeya qulnaa bala haabaan idhi nooga sheekee qaalat qaala qaalat caaisha caaisha waxay tidhi lamaa kaanat laylatii habeenkaygii markay ahayd habeenkuu nebiga alayh salatu slam ila seexanayay markay ahayd alatii kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama fiiha cindii aw nebigu alay sl agtayda u ahaa inqalaba fawadaca ridaa'ahu inqalaba waa yimid yani waa gurigii buu yimid gurigii usoo gadoonis ka yimid fawadaca ridaa'ahu go buu iska furay وkhlcna عalayhi kabihina waa iska bixiyey fawadacahumaa cinda rijlayhi lugiisa agtoodu dhigay wabasطa طرفa izaarihi عalىa فiraashihi hoos guntigiisa طaraftiisiina wuxuu ku kor fidiyey gogashiisii faطajaca waa seexday dhinacna dhulka dhigay falam ylbث ma aanu joogin ilaa rayثumaa dana anii qad raqadtu ilaa qadra maa dana anii qad raqadtu rayثumaa yani qadr qadarku u maleeyey inaan gam'ay mooyaane wax kale ma aanu joogin wuxuu rabaa inuu intuu intaan gamco oo anigoo gamo tartiib u baxo ayuu rabaa nebiga alayh salatu wasalaam laakiin mayna gamacsanayn nebiga alayh salatu salaam qadar uu ku qiyaasay inay gamacday ayuu joogo wax jifaysna iska dhiga dhinaca dhibka ku hayay iyana mayna gamacsanayn ayib fa akhada ridaahu buisii buu qaatay ruwaydan aayar buu qaatay tartiib buu qaatay wantacala waa kabagashaday ruwaydan tartiib bu u kabagashaday wa fataxa albaaba ruwaydan albaabkiina tartiib buu u furay fa fakharaja waa baxay uma ajaafahu yani aklaqahu baabkii buu xidhay ruwaydan tartiib buu u xidhay ayb fajacaltu fajacaltu dircii calىa ra'si dircaygan marka madaxaya ku duuduubay wakhtamartu waan gambaystay wa taqanactu waan shukaystay izaari izaari hosguntigaygii baan shukaystay uma انطalqtu calىa ifrihi yani bacdahu raadkiisii baan qaada gadaashiisaan ka baxay masayr baa qabtay marka caaisha waxay u malaysay inuu haweenkiisa midood aadayo marka saasay uga dabagelaysaa laakiin nebiguse meel kaleu aaday oo kuburtu aaday waa se sheegi doontaa ayb xataa jaءa albaqiic ilaa baqiic uu ka yimid waan soo daba socday faqaama waa istaagay faataala alqiyaam taagnidii buu dheereeyey uma rafaca yadayhi gacmihiisa kor u qaaday alaaa maraatin saddex goor uma انxarafa waa gadoomay faاnxaraftu anna waa soo gadoomay faasraca waa soo laxaadsaday faasractu ana waa soo laxaadsaday faharwala waa rucleeyey faharwaltu fa axdartu yani waa orday orod ka badan ruclihii ka badan soo orday markaas ana soo orday way kasoo hor ordaysa aynu kusoo gaarin bay leedahay guriga kasoo horgalo marka inaad daba socotay aynu ku ogaanay nebiga alayhi isalaatu wasalaam fasabaqtuhu waa kasoo hormaray fadakaltu waan galay falaysa ma aanu ahayn ilaa an idajactu inaan seexday maaa dhulka dhigay magac kale ma ahayn fadala markaasoo fadakalaha waa soo galay gurigii buu soo galay faqaala markaasu wuxuu yidhi neef dhowgeeda buu maqlay marka gurigu soo galay qof ile soo orday bay ahayde neef dhowgeeda buu maqlay faqaala markaasuu yidhi yaa caaisha ma laka yaa caaisha maxaad leedahay caaisha xashyan raabiya xashyan mid waad hinraagaysaa raabiyan waana dibirsantaha maxaa kugu waca buu leeyahay qaalad markaasa waxay tii qultu laa shaya waxba ma jiraan qaal latukhbirinnii ama waad ii sheegaysaa aw layukhbiranni alatiifu alkhabiir ama ilaah baa ii waray waxaa dhacay ama adaa ii sheegaya ama ilaah baa ii sheegaya qaalad markaasa qultu yaa rasuula allah yaa rasuula allah biabii anta wa ummii wa aabbahay hooyadayaan aabbahay iyo baan kugu furanayaa baan idhi faakbartuhu waanu sheegay qaala markaasuu wuxuu yidhi faanti sawaadu aladii ra'aytuhu amaamii bildhaantaan hortayda ka arkaya ma adigay ahayd qofkii hor socday ma adigu ahaa qultu nacam haa baan idhi falahadanii fii sadrii lahda waa riixay laabta iga riixay lahdatan awjacadnii muxuu ah riixid i xanuunisay laabta iga laabta iga gujiyey guji i xanuunisay uma qaala markaasu wuxuu yidhi adananti an yaxiifa allahu عalayki warasuuluhu yani an yajuura allahu عalayki warasuuluhu ilaahay iyo rasuulka ilahay inay ku dulmiyayaan oo yaanu kugu joorfalayo habeenkaaga iyada tahay haween kale uu aadayo miyaad u malaysay waa gartay marka waxay u daba socotay waa gartay qaalat markaasay waxay tiri mahmaa mahmaa yaktum innaasu dadku wax alla waxay qariyaanba yaclam illaahu alla waa ogaanaya nacam haa waa ogaanaya yani ilahay dadku ay ka qariyaanbaba waa ogaanaya qaala markaasu wuxuu yidhi sababku marka uu aaday baxay uga warramaya markaasu wuxuu yidhi faina jibriila calayhi الsalaamu ataanii xiina ra'ayti markii aad aragtay inaan baxay jibriil baa ii yimid fanaadaanii waa ii dhawaaqay faأkhfaahu minki dhawaaqaybu adiga kaa qariyey faajabtuhu faakfaytuhu minki anna waa ajiibo ijaabadii anna waa kaa qariyey walam yakun yadkulu عalayki waqad wadacti hiyaabaki mana aanu kuu soo geli lahayn adigoo dharka iska furay ah, meel cawra eh, makshuufa ku tahay malagma soo gelayo marka adigoo eh, dharkii iska dhigay oo madaxaagii iyo muuqdaan ma aanu soo geli lahayn marka dibaddu iga dhawaaqay oo tartiibna igu dhawaaqday igu dhawaaqay wamaa danantu maanan u malaynin eh, an qad raqadti inaad seexatay maanan u malaynin fakarihtu an uuqidaki fakarihtu an uuqidaki wa khashiitu an tastawxishi waxaan ka baqay inaad cidlaysato inaad cidlaysato oo ado soo jeeda haddaan kaa tago inaan muxuu ahay eh, inaad cidlaysataan ka baqay qaala faqaala markaasu wuxuu u yidhi jibriil baa yidhi ina rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahla albaqiic rabbigaaba wuxuu ku farayaa hrbaqiic inaad u tagto fatastaqfira lahumaa dembi dhaaf ilah uga dalabto qaalat markaas caaisha waxay tihi qultu waxaan idhi kayfa aquulu lahum yaa rasuula allah sidaan dhahaa haddii anigu ziyaarto sidaan dhahaa qaala markaasu wuxuu yidhi dhegaysta markaa aad u dhegaysta nebigu alayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu u laqinayo ee ummaddiisa oo dhanuna marka ay kula wada jirto waxaad dhahdaa asalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiin yarxamu allahu almustaqdimiina mina wاlmustaأkhiriin waina in shaء allahu bikum laaxiquun sidaa assalaamu calى ahli اdiyaari min almu'miniin xadiid hore aynu soo marrayna waa ku waa ku ahaa assalaamu calaykum ahla ahla diyaara qowmin mu'miniin midkii la yidhahba waa la heli karaa ayb yarxamu allahu min almustaqdimiina kuwa horreeyey oo idinka ahiyo walmustaأkhiriina kuwa dambeeya annagaba ilaha inoo naxariisto marka qofku isna waa ducaysanayaa muminiinta axyaadana waa u ducaynaya amwaadana waa u ducaynaya wainaa in shaa allahu bikum laaxiquuna in sha allah annaguna waa idinka daba imaanayna o idinku soo daba jiraan ayb marka tanuna waa waana naftiisa u waaninaya oo xusuusinaya inuu isna dhimaan doono sidaa way marka adaabta loo ziyaaranaya inta qofka la is agtaago saa loo salaamo loo duceeyo khalaas lagu cibro qaato la iskaga yimaado marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa muxuu ahaay haweenka jaa-is inay tahay ziyaarat lqubur ziyaarat lqubur inay jaa-is u tahay haddaan ziyaarto maxaan idhahda caaisha leh marka nahyina waa jiraa markaas nahyiga waa la nasakay baa la yidhaha laakiin hade taarikhday u baahan tahay midoodii horreeyey nahyigii inuu nahyigu horreeyey iyo inuu hadalkan kada horreeyey haddii muxuu ahay kan ay caddaato inay inuu hadalka kale caaisha nebigu alay sala slam u leeyahay caddaato inuu dambeeyey wuxuu noqonayaa mansuuq buu noqonayaa nahyigii hore haweenka laga nahiyey ziyaarat lqubur laga nahiyey marka caaisha iyadu waa ziyaaran jirta qubuurta waa ziyaaran jirto qabrigii walaalkeed cabdiraxmaan markuu taa'if ku dhintay ee lasoo qaaday maka lagu aasay waa ziyaaratay markaa marka iyadu eh, waxay u haysatay haweenka inuu mamnuuc ka ahayn ziyaarat lqubur aanu mamnuuc ka ahayn laakiin waa kolley waxa weeye kuwii adaabtii sharciga ahd laazimaya weeyaane sidii marka sharcigii ziyaaradii sharciga gula yimid ula imaanaya laakiin ziyaarada hadda aynu waxa ziyaara loo yaqaanay aad aragteen marka rag haweentoona kayfiyada loo ziyaaranaya ma uma banaana waa kayfiya xaraam oo tawaafka la tawaafaye iyo waxyaalaha muxaad la dhuufanaya iyo waxyaalaha xoolaha lagu qalqalaya iyo iyagoo mawsim laga dhiganaya la isugu imaanayo iyo waxaas isagu waa shakala anagiyo haweentoona marka dadkii un ziyaaradii caadiga ahayd u imaanaya oo muxuu ahay salaamaya oo marka iskaga noqonaya عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لأn yجلس أxadكم عlى جمرة fatuxriqa ثiyaabahu midkiin inuu dhuxul daba ku fadhiisto oo dharkiisa ay gubto faتkluصa ay usoo baxsato yani soo gaadho ilىa jildihi dubkiisa ay soo gaadho yaa khayr lahu uga fiican min an yجlisa calىa qabrin inuu qabri ku daba fadhiisto waxa uga dhib yar inuu dhuxul daba intuu ku fadhiisto dharkiisa gubto haddana jirkiisa gubto yaa uga dhib yar inuu ku fadhiisto qabri fadhiisto ayb marka qabriga marka fadhigii lagu fadhiisayna waa inuu xaraam yahay marka iidaa ka dhalanaya iyo dhib baa ka dhalanaya dhib hadduu ka dhalanayana marka waa inuu xaraam yahay waxaan xaraam ahayn leedahay subxana taala ayb xadiidkii horena waa inagii soo maray uu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu nahiyey qubuurta in saddexdii maxay ahay marka la nuuradeeyo iyo in wax lagu dhiso iyo in lagu dul fadhiistaba waa kii nahiyey calina waa kaynu sheegnay isagu nahyiga inuu fadhiga inuu ku fasiri jiray fadhiga xagga kale lakiin daahirka marka fadhigu intaba nebigu alay sala slam ka cabiraya fadhigana marka macnihiisa xaqiiqiihi waa sabkoo dhulka la saara weeyaan taasaa xaqiiqu ah marka wax qariin oo tusinaysa ma garanayo cali uu sidaa u yidhi marka inuu sidaa wax cali ugu fasiray qariino uu ogaado xagga nebiga ka ogaaday inay jirtaba iska surooy عن أbي mrtd الغنوي رضي الله عنه qاaل أbu mrtd الغنوي magaciisu kناز بن الحusayn ayaa la yidhaahaa mولى رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاla qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم lا تجلسوا عlى القبور وlaa تصلوu إليها qubuurta hana ku dul fadhiisanina xaggeedana ha u tukanina xaggeeda ha u tukanina marka qabri isagoo idinka horeeya qabri ha qaabilina ayb gadaal ha idinka ahaato ama bidix dhan ha idinka ahaato hadday doonto baabun fi الrajuli الصaalixi yuhnaa calayhi qofka saalix oo la ammaano markuu dhinto kadambow la ammaano iyo isagoo noolbaba عن أbي dr رضي الله عنه qاaل قيla لرasuuل الlahi صلى الله عليه ara'ayta arajula yacmalu alcamala min alkhayr wayaxmaduhu nnaasu calayha calayhi ka warran bal ninka intuu camal wanaagsan sameeyo haddana dadka ay ku ammaanaan taasoo camalkiisa waxma u dhimaysaa yani waa laga wada qof baa camal wanaagsan dar ilahay isagu u samaynaya oo riyo sulxi waxba aanu ku jirin markaasay dadku ku ammaanayaan ammaantaasu miyay wax ka dhimaysaa qaala markaasu wuxuu yidhi tilka caajilu bushra almu'min middaasu waa bishaarada qofka mu'minka nidiisii eh, caajilad ahayd weeyaan adduunka loogu soo dedejiyey ee eh, sawaabkii aakhari intaan la gaadhin loogu soo dedejiyey ammaantaas muxuu ahay sumcadaa wanaagsan ee dadka u dhex maraysa waa bishaaro marka ilaahay uu soo dedejiyey weeyaan marka waxba ma dhihin dabbaad qalbigiisa isagu dadku ha ku arkeen iyo halagu ammaaniyo waxba aynu ku jirin ee dadkii un marka camalkiisii wanaagsanaa intay arkeen un marka ay ku ammaanayaan waxba uma dhimayso kitaabu zakaa baabu wujuubi zakaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana mucaadan qaal mucaad ibni jabal radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi bacahanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa idiray oo yaman u diray faqaala markaasu wuxuu yidhi innaka ta'tii qowman min ahli lkitaab niman ahlukitaab aad u tegi doontaa fadcuhum ugu yeedha ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allahu wa annii rasuulu llah kayfiyada dacwada iyo tartiibka loo samaynayo tadarujka ayuu nebiga calayh isalaatu wasalaam u sheegaya horta hore waxaad ugu yeedhaa shahaadateynka ugu yeedh inay allana waxdaaniyada u qiraan ana risaalada ay qiraan fa inhum ataacuu lidalika hadday arrintaa kaa yeelaan kaa qaataan faaclimhum ana allaha iftarada calayhim yani awjaba calayhim ilahi inuu ku waajibiyey hamsa salawaatin fii kulli yowmin wa leyla habeen walba iyo maalin walbaba inu shan salaadood ilahi ku waajibiyeen u sheeg fainhum ataacuu lidalika hadday arrintaas kugu ateecaan faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim inuu ilaahay ku waajibiyey sadaqo oo laga qaado maalqabeenkooda oo saboolkooda loo qaybiyo inuu ilahay ku waajibiyey sida u ayb fuqara aqniyadooda laga qaadaya oo fuqaradooda loo qaybinayo marka damiirka labadaa damiir marka waa inay nimankaas naftooda miyay u noqonayaan mise mu'miniinta oo dhan bay u noqonayo waa m meesha ay waxa ay ka qaateen aimada qaarkood ay ka qaateen naqlu zakaa min beledin ilaa beledin ay mamnuuc tahay iyaga fuqaradooda laga qaadaya kuwa kuu diray fuqaradooda ka qaadaysaa xogjeeda maalqabankeeda ka qaadaysaa fuqaradoodii baadan u qaybinaysaa hay qaarna marka waa camimayaan waxay dhahan fuqara almuslimiin baa loo qayb waxaa laga qaaday aqnaa almuslimiin fuqara almuslimiinna waa loo qaybinayaa fainhum aطaacuuk lidalik hadday taa kugu yeelaanna faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim kala jir adigii iyo maxaa xoolahooda ka wanaagsan inaad xoolahooda nooca wawanaagsan ka mararto markaad zakada ka qaadayso iska ilaali shay mutawasiqa oo in laga qaado waayo marka neef xunoo liita oo caata oona ama da-ana lagama aqbalayo ama jiri iyo leh yeelmo yaroo waxaro hadda dhashay iyo neefka wanaagsan ama dhaysta ama irmaani kuwaasna lagama qaadayo neef dhexdhexaada iyo marka laga qaaday eh, ariga qoodhiisi iyo waxyaalaha goodha ariga u rumiy marka waa in kuwaas laiska ilaaliyo eh, karaa'ima amwaalihim maalkooda kiisa wan wanaagsan iska ilaali wattaqi ka dhowrso ka gaashaamo dacwat almadluum qof la aad dulmiday habaarka iska ilaali inaad qof intaa dulmido uu ku habaaro iska ilaali yani qof inaad dulmin weeyaan fainahu xaalku wuxuu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ilaahay iyo iyada xijaab uma dhexeeyo toos bay cala tuul bay ilaah u tegaysaa marka ilaahna waa aqbalaya abaarkaase iska ilaalin qof dulmido ayb marka tartiibtaasaa marka nebigu alayh salatu mucaad uu sheegay inuu dadka dacwada u kala hosin marka shayba siduu uga ahamsan yahay waa in dadka horta looga loogu yeero oo looga dhadhacsiyo oo looga jahli bixiyo kolkay kaas ku iqtinaacaan oo ay qabsadaan marka haddana marxaladii kale looga guuro marka waxyaala aad iyo aad looga ahamsan yahay inkastoo ay kamid yahay sharaaicul islaam kulligood wada muhimo weeyaan haddana way sii kale ahmiyad badan tahay waxyaala aadaab aho marka iyadu maxaa laga ahmiye badan yahay qof aan waajibaadkiiba ka soo baxaynin in ahay laysku hawliyo oo aadaabtaas baritaankeeda iyo lagu hawliyo waa dayaacu lwaqti iyo maxaa waxaa weeyaan iyo usluub xumo waa inuu shayba shaygu ka muhimsan yahay dadkii muxuu ahay iyo cudurba cudurku ka xun yahay tirtiridiisi iyo laisku hawliyo horta marka kaa la zuuliyo ku kale loo gudbo baabun ma fiihi zakaatu min alamwaal alcayni walxarfi walmaashiya cayntan yani waxaa laga wadaa lacagta laga wada naqday can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslama qaal laysa fii xabbin walaa tamrin sadaqa xubuub iyo timirtoona sadaqa kuma waajibto xataa tabluqa hamsata awsuq ilaa ay shan awfar gaadho waa situuna saacan ilaa ay gaadho marka kuwa muxuu ahay ximligana sida inagu u naqaano ee mandadaha iyo jawaanada iyo waxyaalahaas oo kale iyo iyo kuwana waa kala badan yihiin kuwana waa waaweyn yihiin waxaad moodaan sitiin saac noqu noqdaa jawaanku meequu noqda toban iyo ko iyo soddon ko iyo iyo toban safixadood weeyaan waa halkii waxaad moodaa waa badan yihiin kuwana badan baa waa muxuu ahay lixdan saac weeyaan halkii wasqiba marka lixdan markii shan lagu dhufto meeqay noqonaya labiiyo labiiyo toddobaatan labiiyo toddobaatankii suusba marka waxaa ka ka waajibaya muxuu ahay zaka ka waajibaysa walaa fi maa duuna khamsi dawdin shan tuludood wax ka yarna sadaqatun zaka kama waajibayso walaa fi maa duuna khamsi awaaqin shan uqaayadood wax ka yarna sadaqatun zaka kama waajibayso uqyadiina waa kaynu soo marray inay tahay afartan dir afartan afartan dirham marka shantii shan afartan markii lagu laba boqol bay noqonaysaa ansibadii sidaasuu nabigu alayhi isalaatu wasalaam u sheegay shay walbaba nisaabku neefku kaga waajibay baabun maa fiihi alcushru aw nisfu lcufri wuxuu cushur ka waajibaye iyo wuxuu nisfu cushur ka waajibayo can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu alay wasalama qaal fii ma saqat asamaau waxay waraabisay eh, fii ma saqat alanhaaru waxay webiyaalku waraabiyeen biyaha soo rogmaday iyo dooxooyinka waxay waraabiyeen waalgaymu iyo daruurtu waxay waraabiyeen Eh, waxaa ka waajibaysa alcushuuru cushur baa ka waajibaysa yani tobankiiba hal baa ka waajibaya waa wixii takaaliif la-aan kharash la-aan lagu waraabiyey eh, wa fii suqiya bisaania bisaaniya nisfu lcushri saaniyana waa naadixadii ayna hadda koro soo weeyaan baabun wuxuu baabu yahay laa zakata saka ma cala lmuslimi eh, muslimka maaragta dushiisa fii cabdihi addoonkiisa iyo walaa farasihi faraskiisaba zako ma ahanin buu yidhi can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala almuslimi muslimka dushiisa fii cabdihi addoonkiisa ma ahaanin walaa farasihi faraskiisana ma ahaanin sadaqatun sadaqa ma ahaanin buu yidhi nabiga alayhi salaatu salaam marka sadaqada waxaa loo jeedaa addoonkaan ahaanin iyo faraska zakada ayaa loo jeedaa baabun wuxuu baab u yahay fii taqdiimi sadaqati wa manciha sadaqadii horumarinteedii iyo wamanciha iyo imaarata can abi hurayrata waxaa laga wariyey radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi bacatha wuxuu diray rasuulu llahi sal ly wasalam cumra ayuu diray cala sadaqati sadaqada ayuu u diray fa qiila markaasaa waxaa la yidhi manaca waa manciyey ibnu jumayl ninka la yidhaahdo iyo wa khaalid bin waliid iyo wa cabaas iyo cabaas wa camr rasuulillahi sal ly sl rsulka ilahi adeerkiis ahaa saddexdaa ninba sadaqadii zakadii waa diideen baa layidhi fa qaala markaas wuxuu yidhi rasuulu llahi sal ly wasalam ma yanqimu diidi maayo ibnu jumayl ninka la yidhaahdo ilaa an kaana inuu ahaa maana faqiiran nin faqiir ah oo faaqnaahu llahu ilaahay subxaana wa tacala marka uu hodan ka dhigay waxbuu helay markaasuu sakadii diida wa amaa khaalid soomaa fa inakum idinku tadlimuna waa dulminaysaan khaalidna ayaa dulminaysaan waqad ixtabasa waa uu xabisa khaalid adraacahu diracyadiisa iyo wa actaadahu xoolihiisaba fii sabiili illaah ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa ayuu maarat u xabisay waqad ixtabasa wuu xabisay adaraacahu diracyadiisii khaalid iyo wactaadahu iyo maaratay xoolihiisiiba fii sabiillah ayuu u xabisay wa amaa cabaas fa hiya iyadu calaya dusheeday ahaatay sakadii laga rabo cabaas fa hiya calaya dusheeday ahaatay wa miluhaa iyadoo kalena oo macahaa zakada maceeda ahaatayna aniga dusheeday ahaatay maxaa yeele markaa nabiga sal ly waslam wuxuu ka hormarsaday labo sano ayuu markaa cabaas ka hormarsaday uma qaala wuxuu yidhi yaa cumar cumarow ama ashcarta miyaadan dareensanayn anna cama rajul rajulka adeerkiis sinwa abihi aabish kale inuu yahay baabun wuxuu baab u yahay fii man ayuu baab u yahay laa yu'adday zakaa sakada aan gudanaynin ayuu baab u yahay can abi darin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi intahaytu waxaan soo gaaray ila nabiy sal ly waslam wahuwa jaalisun asagoo fadhiya fii dili lkacbati kacbada hooskeeda falamaa ra'aanii markuu arkay qaala wuxuu yidhi al akhsaruuna kuwii khasaarada badnaa wa lkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay wa khasaarada badnaa qaala markaasuu yuri faji'tu waan imiday xataa intii jalastu aan fadhiistay falam ataqaara ma aanan sugnaanin markaan imiday an qumtu inaan istaagay faqultu markaasa waxaan yidhi ya rasuul rasuulka ilaahayow fidaaka abii wa ummii hooyaday aabbahay ha lagugu furtee ama kii lagu furtayow man hum kuwaas khasaarada badan yay ahaayeen qaala markaasu wuxuu yidhi hum ayagu al akharuuna waa kuwa badan amwaalan xagga xoolaha waa kuwa xoolaha badan waay ilaa man maahani qaala yidhi haakadaa wahaakada wahaakada sidaas u bixiyey maahan iyo sidaas min bayni yadayhi hortiisa u dhiibay wa min khalfihi gadaalkiisa ku bixiyey wa can yamiinihi midigtiisa ku dhiibay wa can shimaalihi bidixdiisa ku dhiibay qofkaas ayaa ka fakanaa buu yidhi kuwaas ayaa khasaare xoolaha aan bixinayn oo haysta wa qaliilun maabaa yar oo hum kuwaas ah oo xoolaha sidaas loogu talagalay u bixinayo oo dariiqii iyo xaqii waajibkii ka gudanayo maa min saaxibi ibilin geel saaxiibkiisa ma jiro nin geel leh ma jiro walaa baqarin saaxibu baqarna ma jiro nin loo u saaxiibana ma jiro walaa hanamin saaxibu hanam nin ari u saaxiibana ma jiro oo laa yu'addii aanan gudanaynin sakaataha sakadeeda ilaa jaa'at way timaadaa yowma alqiyaamati maalikii qiyaamaha xaqii aana ka gudan acdama maa shaykan ugu weyneed ay timaadaa kaanat ay ahaatay markii ugu weyneed siday ahayd iyo wa asmanihi shaykan ugu cayilan ay ahayd ayay u timaadaa waay siday ugu weyneed iyo siday u cayilneed ay u imaanaysaa waay maalikii qiyaamaha markaasay maaragtay duraysaa biquruuniha ayay ku duraysaa markaas geesaheedii ayay isagay ku duraysaa geesihii ayay ku duraysaa wa tata'uhu markaasay ku joogsanaysaa biadlaafiha ayay kula joogsanaysaa maaragtay een lugaheeda ayay kula joogsanaysaa kullama mar alla markii nafidat ukhraaha middood maaragtay ay gudubto caadat calayhi waa ay ku soo laabanaysaa owlaha tii ugu horraysaa ku soo laabanaysa xataa inta yuqdaa lakala xukmiyo bayna annaas dadka dhexdooda ilaa lakala xukmiyo oo ilaahi subxaana wa tacala addoommadiisa uu kala xukmiyo kullamaa mar alla markii nafidad ay gudubto ukhraaha midda ugu dambayso caadad waxaa kusoo laabanaysa caleyhi dushiisa oo ilaahtii ugu horreysa kusoo laabanaysa xataa inta yuqdaa lakala xukmiyo bayna annaas macnaha sidaas ayay maaratay intay u maraan ayay haddana kusoo jiiraynayaan markaasi ku laalaabanaya maastan markay gudbaanba way kusoo laabanayaan haddana oo qofkii xoolaha aan ka gudanin zakada hadday hadday geel yihiin hadday lo yihiin hadday ari yihiin dhammaantood sidii markii ugu igu cayinlaayeenay ahaayeen markii ugu waaweynaa sidii ahaayeen ayay maaragtay intii laga dhigo ayay saas maaragtay ay cagahooda ugu halaagayaan maarata ugu wareegayaan ay cagahooda ku baabi'inayaan ay ku istaagayaan maarata maxaa yeelay sadaqadii ilahay subxana zakadii muusan ka gudan sidaasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala maaratay uu eh, cadaabayaa ilaa maaratay dadka la kala xukmiyo oo ilaahay subxaana wa tacala qof walba abaalmarintiisa uu siiyo cadaabkaas ayaa maarata asaga loo soo hormarinaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة qof dahab le ama fidalihi ma jiro laa yu'addii minhaa xaqahaa xaqeeda aan ka gudanaynin ilaa idaa kaana ywmu lqiyaama markuu maalinta qiyaamaha ay timaado sufixat lahu yaa loo balballaadhiyaa safaa'ixa min naar alwaax looxax balballaadhan oo naar ah yaa looga dhigay yani dadka wixii maal uu lahaaba inta laisku dhalaaliyo dahab iyo fida uu lahaa yaa laga dhigaya alwaax laga dhigaya looxyo balballaadhan laga dhigaya min naarin fauxmiya calayha waa lagu kulaylinaya naartaa fii naari jahanam baa lagu kulaylinaya naari jahanam baa la gelinaya lagu kulaylinaya fa yukwaa biha waxaa lagu gubayaa jabiinuhu jabiinuhu janbuhu dhinaciisa iyo wa jabiinuhu dhabankiisa iyo baa lagu gubayaa wadahruhu iyo dhabarkiisa baa lagu gubayaa kulamaa baradad mar alle markay qabowdada uciidan ilayhi waa lagu celinaya kolkay qabowdaba waa lagu marka kolkii halkan wejiga laga saarana qadaarkay ka baxaysaa markii dhinaca laga saara dhinacii kale ka baxaysaa maaha ina waxoogaa un iska yar kuleel dirdiranaysa ay tahay iskiisoo dhan bay midiiba gubaysaa ayb ucuudat calayhi fii yawmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana maalin qadarkeedu uu yahay maalimaha dunyada marka loo qiyaaso konton kun oo sannadood ayaa sidaa lagu wadayaa sidaasaa lagu wadayaa xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa dadka lakala kuma fayaraa sabiilahu jidkiisuu arki doonaa ima ila aljannati wa ima ila annaar ama naar buu gelayaa ama ama jannuu gelayaa laakiin inta qiyaamaha la joogo sidaasaa lagu wadaya lagu cadaabaya qiila yaa rasuula allahi falibil geelana qaala markaasu wuxuu uhi walaa saaxibu ibilin mid geelihi ma jiro laa yu-addii minhaa xaqaha xaqeedina ka gudanaynin xaqeedin marka zakada kaliya mehe feriya wa min xaqihaa xaqeediina waxaa ka mid a xarbuhaa lisideeda yowma wirdiha maalintay soo aroorto maalintay biyaha cabaysa sabada in loogu liso martida loogu liso ee xaqeeda ka mid a ayb muxuu ahay qofkii dadka masaakiinta qaraabadii iyo xooluhu ka guran yihiin iyo in laga maaliyo in looga gaadiid celiyo waxaas yaalahaas xuquuqdeeda ka mid a xuquuqdeedaas oo dhan qofkii aan gudanin ilaa idaa kaana yowma alqiyaama maalinta qiyaama markay timaado buixa lahu waa loo goglaa waa loo waraa buixa laha isagaa baa loo kala fidiyaa loo waraayo meel loo dhigaa biqaacin qarqar yani qaaca waxaa la dhulka waasic ah mustawiga ah baa la yidhahaa qarqarkuna waa sidoo kale dhul bannaan ahoo waasic ah ayaa loo jiifinayaa isagii ayb aw fara maa kaanad siday ahayd tay ugu kaamilsan tahay iyadoo ah siday weligeed maalin ahaan jirtay maalinta ugu badnayd oo ugu fara badnayd ee ugu fiicnayd iyadoo ah laa yafqidu minha fasiilan waaxidan qurbac keliyan isagoon aan ka tabaynin aanu ka maqnayn khata'uhu ku joogjoogsanaysa biakhfaafihaa cagaheeda ugu tumanaysa ku dulmaraysa wa tacaduhu qaniinaysa biafwaahi afkeedana ku qaniininaysa kulamaa mara calayhi uulaaha tayadaa hore mar alle markay martaba rudda calayhi ukraaha tayadii dambaa lagu soo celinaya mar alle markay dhaaftaba waa lagu soo celinaya haddana fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaad fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila yaa rasuula allahi faalbaqar waalganam ilo-di iyo arigana qaala faqaala markaasu wuxuu yidhi walaa saaxibu baqarin walaa ganamin laa yuؤaddii minha xaqaha ila ida kana ywma alqiyaama buطxa laha biqaacin qarqar laa yafqidu minha shay a waxba isagoon ka waayan kulligood ay wada dhan tahay yani laysa fiiha caqsaa mid gees qalloocsan iyadoon lahayn walaa jalxaa tuseeyaana aan lahayn walaa cadbaa mid gees jabanna aan lahayn kulligood wada geesa ay leedahay geesyaduna wada toosan yihiin baa muxuu ahay baa loo keenaya tanطaxuhu biquruuniha geesaheeda ku hardiyaysa wa taqa'uhu raafafkeedana marka ugula joogsanaysa ku tumanaysa kulamaa mara calayhi uulaaha mideeda hore mar alle markay bartaba rudda calayhi ukraaha teeda dambe lagu soo celinayaa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila ya rasuula allah falkhayl fardahana qaala alkhaylu halaaa farduhu waa saddex nooc hiya lirajulin wisr qof dembi bay ku tahay wa hiya lirajulin sitr qofna asraad bay u tahay wa hiya lirajulin ajrun nina ajri bay u tahay dadka sidaasay farduhu kala yihiin faama aladii hiya lahu wisrun kay dembi ku tahay farajulun nin weeye rabatahaa xidhay riyaa'an iskusus halagaa sheego wa fakran iyo faan wa niwaa'an mucaadaatan locoloobid uu la coloobaya calaa ahli lislaam dadka muslimiinta aad kula dagaalantid buu leeyahay qof sidaa u xidhay fahiya عalayhi wisrun taas dambi bay ku tahay nin gaal ah oo muslimiinta kula dagaalanti iyo faqr iyo hebel waa farda badan yahay iyo wax sidaas laga sheeg sheegay iyo u haysta fardaa u haysta kaas dambi bay ku tahay وأma اlati hiya lahu sitrun marka ceer qaris qofka ay u tahay farajulu nin weeya rabطahaa fi sabiili الlah fii sabiili الlahi u xidhay uma lam yansa xaq allahi tacaala fi dahriha walaa fi riqaabiha fahiya lahu sifrun rabaaha fi sabiili اllah uma lam yansa aan ilaawin xaqa allahi fii duhuuriha walaa riqaabiha xaqa ilaahay uu ku waajibiyey dhabarkeeda iyo qoorteeda midna dhabarkeeda marka waxaa laga wadaa gaadiidsigeeda qof lugaynaya hadduu arko uu soo qaado qof gaadid u baahan hadduu arko uu siiyo meelha ku gaadho yidhaaho caariyeeyo riqaabteedana marka waxaa laga wadaa zakada haddii uu mxuu ahay uu yahay eh, ay tahay mxuu aha ti ahayd eh, tijaari ugu talagalay uu yahay inuu zakada ka bixiyo fa hiya lahu sitrun wa ama alatii hiya lahu ajrun farajulu rabataha fi sabiili اllahi liahli اlislaam kana halkan aad moodaa inay labadooda ku kala baxayaan kii horena dar ilaah yani niyo wanaagsan ayuu u xidhay oo laakiin isagana qaradi nafsihi ah kanuuna liahli lislaam fi sabiili llahi liahli lislaam ayb fii marjin aw rawdin marji iyo hawd labaduba meesha doog iyo daaq badan la weeyaan meel keenaho daaq badan loo doog badan la ku xidhay famaha akalad waxa la waxay cunto min dalika almarji aw alrawda waxa la waxay meeshaa ka cuntaba oo min shayin wax ah ilaa kutiba lahu lahu waxaa loo qorayaa cadadu maa akalad waxay cuntay tiradiisa oo xasanaatin oo xasanaduna loo qorayaa wa kutiba lahu waxaa loo qorayaa cadadu arwaafiha saalooyinkeeda tiradooda loo qorayaa wa abwaaliha iyo kaadiyahooda xasanaatin oo xasana ah ayb walaa taqtacu ma goyso tiwalahaa xarigeeda ma goyso fastanad ay orodo sharafan taag ow sharafayn ama laba taag ilaa kutiba lahu cadadu aahaarihaa wa arwaafihaa xasanaatin hadday intay xadhigii goosato ay orado hal taag ama laba taag ay ka dhacdo laba buurood iyo masaafo yani ay orado isagoo isagoo aan xadhigiiba ka furin intii raaday dhigtay iyo waxay saalo dhigtay iyo kulli walaa mara bihaa saaxibuhaa saaxibkeedii lama soo maro calaa nahrin webi fa sharibat minhu ay ka cabto walaa yuriidu an yasqa isagoo inuu waraabiya aan rabin ilaa kataba allahu lahu cadada maa sharibat xasanaatin intay cabtay in la ego xasanaadu ilaah qorayo kulligood waa ajir iska socda qiila yaa rasuula allah falxumur dameerahana qaala maa unzila calaya fi lxumuri shayun ila hadihi alaayatu alfaadatu aljaamica dameeraha shuqulkooda wax waxyao laygu soo dejiyo ma jiro ilaa aayaddantada mooye alfaada yani almunfarida aayaddantada keligeeda ee aayadaha kale ka soocan aljaamica macnaha caamka ale mooyaane faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara aayaddaas mooyaane oo dee dameere iyo keyrkoodba ay soo gelayaan qof alla qofku wax ixsaana sameeya oo dhanuba inuu helaya aan mooyaane mxua wax kale gaar laygu soo dejiye ma jiro marka kuwan kale waa in waxyi ahayn kuwan kale kale nabi alay slam uu ka sheekeynaya farda iyo oo waxyi lagu soo dejiye inay ahayn dameerahaas iyaga aayaddaas cumuumkeeda mooyaane qof kale laygu soo dejiyey ma jiru leeyahy haddii loo ixsaan haddii hadad lagu anfaco kulligood marka xasanaad oo marka ajr waa laga helaya lakin wax iyaga qaas ah bab fi اlkaniziina wالتaqlid عalayhim عn الأxnaf bni qaysi qaal kuntu fii nafrin min quraysh jamaca qurayshan la joogay famara abu darin radia allahu canhu abu darin غufaari baa soo maray wa huwa yaquul isaga oo leh bashir اlkanaaziina bikayin fii ظuhuurihim ykhruju min junuubihim bashir ugu bishaare halkanaasiina kuwa maalkooda urursada yani xaqiisa ka manciya xaqi ku ahaan ka baxsanid baa marka kanaasinta hadda laga wado kanziga maalka madfuunka ah baa sidiisaba marka luqa ahaan la yidhaha maalka madfuunka ah ayaa markaa kanzi la yidhaahaa marka hadda sharciga marka waciidka kusoo arooray kanziga kusoo arooray waa maalka aan zakadiisa laga bixinin oo xuquuqda aan laga bixinin oo dhan baa kanzi la yidhaahaa waxaad ugu bishaaraysaa buu leeyahay kuwa maalkooda qadsada ee xuquuqda ku waajibta aan ka bixinin bikayin gubid ugu bishaaree fii duhuurihim dhabaradooda la gubo yakhruju kasoo baxaya min junuubihim dhinacyadooda ka soo baxaya wa bikayin min qibali akfaa'ihim ee qadaadkooda xaggiisa laga gubo yakhruju ka soo baxaya min jibaahihim wejigooda ka soo baxaya dab inta halkan laga saaro halkaa kasoo baxaya iyo kuwa inta halkaa laga saaray halkan ugu bishaaray bule qaala wuxuu yidhi mxuu ahay axnaf ibnu qays ayaa wuxuu yidhi uma tanaxaa yani waa waa leexday oo qacda waa fadhiistay keligii buu fadhiistay qaala axnaf wuxuu yidhi faqultu markaas waa man haada waa kuma ninkanu qaaluu markaas haada abu dar abu dari weeyaan faqumtu ilayhi waan u kacay faqultu markaasaan waxaan idhi maa shay samictuka taquluhu qablu ya waxaan mar dhoweyd ku maqlay adiga oo ilaahaan ku maqlay muxuu ahaa qaala markaasu wuxuu yidhi maa qultu ilaa shay-an samictuhu min nabiyihim sala allahu alayh wasalam waxaan nebigoodii ka maqlay mooyaane wax kale ma aanan odhanin qaala qultu markaasaan waxaan idhi maa taquulu fii hada alcataa cataa wax ka wada mushaharka dadka mxaa la siin jiray dadka zamankii mxaa alkhulafaa araashidiin dadku qof waliba wuxuu lahaa eh, muratab qoran buu lahaa ku shaqeeyo ku aan shaqayninbaba muratab qoran buu lahaa kaasa marka xataa lagu magacaabi jiray maalka kada marka ay muxuu eh, baytulmaalkana laga siiyo maxaad ka leedahay seenu gallaa qaala markaasu wuxuu yidhi khudhu qaado fa ina fiihi alyawma macuuna maanta macuuna ku jirto yani muxuu ahaye waa lagu intifaacaya fa idaa kaana aada u fiirsada marka jumladan bal aad u fiiriya fa idaa kaana markuu ahaado hamanan lidiinika diintaada markuu muxuu ahay iib u ahaado diintaada lagaagaga iibsanayo fadachu markuu maalka dawladu ay ku siinayso uu yahay mid inaad diintaada muxuu ahay wax loo dhimo mooyaane aan si kale laguu siinaynin oo tanaasulaad in lagaa hela mooyaane aan lagu siinaynin iska daabule ha qaadanin muxuaha shaqaadooyinkaada kale sidaada kale u xoogso oo shaqadooda marka abu darri nasiixadiisa alhaadiyaha lagu fiirsada maanta marka waxaa weeye wuxuu ahaa xaqaagii inuu yaho lagu siinayo weeyaan oo ku intifaacayso laakiin markii wax lagu hayo gacanta lagugu leeyaho laguga adisanayo marka inaad mabaadidooda xunxun iyo waxooda iyo macsiyadooda iyo inaad ama ku shajacdo ama kaga aamusto ama kuba taageerta mooye si kale aan lagu siinayn allaha oga qaad buu radia allahu canhu baabu lmri biirdaai lmusadiqiin dadka zakada guraya in la raalli oo dadka amwaasha qofkii zakada ugu yimi isagoo raalli ka ah mooyaane si kale aan uga tegin oo ku dadaalay inuu mabsuud ka dhigo an jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal jaa naasu min alacraab dad reer baadiya waxay u yimaadeen ilaa rasuuli llahi sala allahu alay waslam faqaaluu markaasu waxay yidhahdeen ina unaasa min almusadiqiin dad oo kuwa zakada gura ah yaatuunana way noo imanayaan fayadlimuunana wayna dulmiyayaan bay ku yidhaaheen ayb waktigaa dulmi ma jirin marka nimanka reebaadiha laga yaabaa in iyagu niman iska jaahilina ahaayeenoo dulmi u qaateen qaala faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm markaas rasuulka ilaahi wuxuu yidhi arduu musadiqiikum raaligeliya dadka akadiidinka guraya arduu dadka zakadiidinka guraya raaligeliya qaala jariir jariir baa wuxuu yidhi famaa sadara minii musadiqun mundu samictu hada min rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ilaa wahuwa canii raadin igama aanu fulin nin zaka gurayaa taniya maalintaan hadalkaa nebiga aleyhi salaatu wasalaam ka maqlay ila isagoo raaliigaa mooyaane had iyo goor waxaan ku dadaalaa ninka zakada guraya markuu u yimaado isagoo raaliga oo ah, wuxuu iga rabo dhanaan siiyey inuu iga tago baabu ducaa'i liman ataa bisadaqatihi zakadiisa qofkii keena in loo duceeyo ilahi waxaa kale khud min amwaalihim sadaqatan tutahirhum watuzakihim biha wasalli calayhim yani udcu lahum u duceey marka qofka zakada guraya waa inuu u duceeyo kolkuu ka qaado عن cبد اللh بن أbي أوفى رضي الله عnه qاaل kاna رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إda أtaahu qوم بصدقتهم kol hadday زakadoodii u keento qaala wuxuu dhihi jiray allahuma صli عalayhim saasuu dhihi jiray isagoo amarkii la amri fulinaya faأtaahu abi aabbahay baa ula yimid abu أwfa ahaa baa ula yimid biصadqatihi faqaal allahuma صli عlى ali abi أwfa baabu إعطaaءi man man yukhaafu عalى iimaanihi dadka iimaankooda loo baqayo iimaankooda ضaciif uu yahay ama islaamnimada la rajaynayo oo dadka mualafatu qulubihim la yidhaho in zakada wax laga siiyo can sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal qasama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qasman maal buu qaybiyey nabiga alayh salaatu wasalaam faqultu markaasaan waxaan idhi nin oo markaa sacdi uu mxuaha aad muxuaha ugu bogaayo nin fiican la ahaa buu nabiga alayh salatu slam waxba ka siinin ka kaloo kala liitay ayuu siiyey markaasaan waxaan idhi yaa rasuula allah acطi fulaana fahu fainahu mumin hebel sii maalka wax ka sii mu'min weeyaane faqaala nabiyu sala allahu alay sl markaasuu nabigu wuxuu yihi aw muslim mise waa muslim aquuluhaa alaaan saddex goor baan lahaa hadalka adhihayay wayuradiduhaa calaya alaaan isna saddex buse igu jawaabaya aw muslim mise waa muslim yani iimaankiisa ma ogaan karayside islaamnimadiisa ad ogaan karaysaaye islaamnimadiisa inaad ku marada mooyaane iimaankiisa kuma markari karti uma qaala markaasu wuxuu yidhi inii la ucطi rajula nin baan siiya wagayruhu axabu ilaya minhu isagoo qof mid kale aanan siinin aan ka jeclahay makhaafata an yakubahu llahu yani an yarmiyahu llah ilaah inuu ugu tuuro fi naar naarta inuu ku tuuro ka baqi inuu intuu muxuu ahaye iimaankiisa daciif ahaayo daciifkaho intuu tacaniyo markaa nabiga xusnidiisa uu tacaniyo oo markaas muxua sidaa naar ku muto ama diintiiba uu kaga baxo yidhaha diintantada aan waxbaba la iska fiirayne faaida laga helaynin maxaa faqrigeed ka agjoogaya waxseen ku yidhaaho ku gaaloobo markaas ilaha naarka ku rido baqaan uga baqaayo qof kaleo markaan ka jeclay isagoo iimaankiisa aan ogahay n waxba aan u dhimaynin iimaankiisu waxba aan u dhimaynin oo qanaacadiisa aan ogahayna aanu siinayn baabu icطaaءi lmu'alafati qulubuhum cala lislaam wa tasabur man qawiya iimaanuhu can anas bni malik radia allahu canhu qaala lama kana ywmu xunaynin aqbalat hawaazinu wagatafaanu wagayruhum dagaalkii xunayn markuu dhacay aada qanaain badan looga qabsaday waxaa yimid qabaashaasaa yimid hawaazin iyo katafaan iyo qabaa'il kale bidaraariihim wa nacamihim xoolahoodii iyo carruurtoodii bay la yimaadeen malik ibnu cawf nasri ninka la odhanaya madaxda u ahaa dee wuxuu amray inay xoolahoodii soo kaxeeyaan iyo maalkoodii iyo dadkoodii dhan soo kaxeeyaan isaguna marka waxuga danlaayeen carabinu ha ku dagaalameen waxayna ahayd marka haniimo ilaah ugu talagalay oo muslimiinta ilah usoo kaxeeyey kolkuu soo duulayey wuxuu ihi xoolihiina iyo dadkiinana haka tegina nin walooba markaad dagaalamayso xoolahaagii iyo raggaa eh, haweenkaagii iyo carruurtaadii gadaashaadaada ha joogeen way yimaadeen maca nebiga sala allahu alay slam yowmaidin casharatu aalaafin wa macahu tulaqa toban kun baa nebigana la socotay wa macahu tulaqa tulaqaduna waxa weye dadkii muslimiinta fadxiga ahaa ee nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ku manaystay uu yidhi idhabu antum tulaqa dadkii maka markii la qabsaday ahlu maka ay soo islaamay yaa tulaqa la yidhaahaa ayb adbaruu canhu waa ka carareen tulaqadii baa cararay xataa baqiya waxdahu ilaa keligii uu soo hadhay nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo dadkii la socda waadi ku dhaadhacaya waqtiguna waqti yar mugdi ay tahay bay nimankii kameen intay u galeen bay fallaar ay ku asxaysiiyeen markaasa fardihii iyo geel iyo labdideenu markaasay carareen in yar buu nabiga alay sla kusoo dhex haray fanaadaa yowmaidin maalintaasuu dhawaaqay nidaa'ayni laba dhawaaq buu dhawaaqay lam yakhlid baynahumaa shay-an qaala wuxuu yidhi faltafata can yamiinihi midigtiisu daymooday nabiga alayh salaatu wasalaam faqaala markaasuu yidhi yaa macshara alansaar qaaluu labayka yaa rasuula allah abshir naxnu macak saasay yidhaaheen uma iltafata can yasaarihi midigtiisuu daymooday faqaala yaa macshara alansaar qaaluu labayka yaa rasuula allah abshir naxnu macak labadii nil uu sheegay marka waa kuwa qaala markaasu wuxu uhi wahuwa alaa balatihi baydaa calaa baqlatin baydaa baqal cad isagoo saaran buu nabigu alayh salaat slam bu wuxuu yuu saaraa yani anas baa le fanazla waa ka degay faqaala markaasu wuxuu yihi ana cabdullahi warasuuluhu anigu rasuulka ilaahay adoonkiisii baan ahay fanhazama lmushrikuun marka ciidna waa qaado waa ku seedhay nabigu alayh salaatu wasalaam faasaaba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qanaa'ima kahiira qanaa'im fara badan buu helay rasuulka ilaahay faqasama wuu qaybiyey fi lmuhaajiriina waulaqaa maalkiibu wuxuu u qaybiyey muhaajiriintii iyo ulaqadii ku yani muslimiintii fadxiga ahay soo islaamay iyo zucamaau qabaa'il albaadiya kuwaas u qaybiyey walam yucطi lansaara shay ansaar waxba kama siinin facaataba alansaar ansaartii ayaa canaantay nabiga alayh salaatu wasalaam faqaalat alansaar ansaartii ba waxay yidhaaheen ida kaanat ishidda fanaxnu nudca markay dhibaata timaada annaga naloo yeedhaya wa yucطى alghanaa'im qanaa'imtana waxaa la siinayaa hayruna ama yucطi alghanaa'ima qanaa'imtana wuxuu siinayaa hayrana dhallinyaradoodiiba sidaa hadalkaa dadkoodii waxgaradka ah ma ayna dhihine dhallinyaradoodiiba hadalkaa yidhi markuu weydiiyey siday ugu cudurdaarteen ayb fabalagahu dalika arrintaasaa soo gaadhay fajamacahum wuxuu ku ururiyey fii quba qubad buu ku ururiyey sacd ibnu cubaada yuu yidhi i ururi faqaala markaasu wuxuu yidhi u qubeeyey yaa macshara alansaar maa xadiidun balaganii cankum war ii ka sootin gaaray muxuu yahay fasakatuu waa aamuseen faqaala markaasuu yidhi yaa macshara alansaar amaa tardawna miyaydaan ku raalli ahaanaynin an yadhaba annaasu biddunyaa dadku inay addunya la tagaan rib iyo lax iyo orgi waxaas inay qaataan watadhabuuna bimuxamadi sala allahu alayhi wasalam eh, taxruzuunahu ilaa buyuutikum rasuulka ilahay idinkuna aad la tagtaan oo guryihiina aad muxaa geergeysanaysaan qaaluu markaasi waxay dhan balaa yaa rasuula allah radinaa raalli baan ku noqonay eh, qaala faqaala markaasu wuxuu yidhi nebigu alay sala slam wuxuu yidhi low salaka annaasu waadiyan hadday dadku maraan wa salaka alansaar ansaarna ay maraan shicban gol ay maraan la akhadtu shicba alansaar goshaas ansaari mareen baan mari lahaa jidkayba ansaari mareen baan mari lahaa dadka iyagaan ka dooran lahaa dadka kale hadday meel wada maraan iyaguna meel maraan iyagaan raaci lahaa qaala hishaam yani ibn yani ibn zayd ibna anas ibni malik waa wiil anas awow u yahay marka xadiidka wanahayaa wuxuu yidhi faqultu markaas waxaan ya abaa xamza anta shaahidun dalik arrintaa ma goobjoogaad u ahayd qaala wa ayna aqiibu canhu xaggeen uga maqnaanayaa xaggeen uga maqnaanaya meel uu nebigu alay sala slam aadi uga maqnaadayba ma jirin xadiidkiisu aa nebigu alay sala slam ayb marka tadu inkastoo ayna ahayn zaka ayna ahayn ee haniime ay tahay haddana marka zakadiina waa sida oo kale oo mu'alafaat quluubuhum iyo waxa laga siiya waa binasr qur'an waata ilahay ugu sheegay عن رافع بن khديج رضي الله عنه قال أعطى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم أbا سفyان بن حرب وصفوان بن أمية وعyynة بن xsن والأقرع بن xاabس kula إنسان minهم مئة من الإبل boqol halaad buu raggaas mid walbaba siiyey wala abu sufyaan labadiisii wiilna mid walbaba boqol buu siiyey saddex boqol bay ree abu sufyaan markaa qaateen xakiim ibnu xisaanna saddex boqol buu keligii qaatay aad buu marka maal u bixiyey nabiga alayh sala slam maalinta nimankaasna marka ulaqadiiba kulli waa intaas wada ahaayeen iyo zucamaau qabaa'il labadan laqrac ibnu xaabis iyo cuyaanak ibnu xusn iyagu baadiya hebay ahaayeen kunkada kalese waxay ahaayeen muslimiinta fadkiga soo islam wa cabaas ibna mardaas cabaas ibna mardaaska shacairkaana wuxuu siiyey duuna dalika intaa wax ka yar buu siiyey faqaala markaasu cabaas ibna mardaas baa shicri yidhi oo wuxuu yidhi atajcalu nahbii wanahba alcubayd biduuna cuyaynata walaqraci fama kaana fama kaana badru walaa xaabisu yafuuqaani mirdaasa fii majmacii wamaa kuntu duuna imri'in minhumaa waman takfid اlyawma laa yurfaci shicir intaas ay ka mid tahay oo badan ayuu marka halkaa ka tiriyey isagoo ka calacalaya hoos dhigidii hoos looga dhigay fatajcalu nahbi wa nahb alcubayd cubayd waa faraskiisii nahbigana muxuu ka wadaa haniimadii haniimadii ani iyo faraskayga ma waxaad ka dhigaysaa duuna cuyaanata walaqra cuyaanata bnu ibni badr iyo alla allaqarc ibn xaabis miyaad naga hoos marinaysaa famaa kaana badrun walaa xaabisun aabayaalkood labadaa nin aabayaalkood aabbahay mayna ka fiicnaan jirin labadaa e, badri oo cuyeyne aabihiis iyo xaabis oo oo kankada kale aabihiis ah mayna ahayn e, yafuuqaani mirdaasa fii majmaci mirdaas kuwi meesha laysugu yimaado kagamayna horreyn jirin aabbahay igama aabbay fiicnan iyagu wamaa kaana duuna mri'in minhumaa aniguna labadooda midkoodna kama hooseeyo waman taqfid ilyawma laa yarfac maanta ninkaad hoos u dhigto mar dambe kor looma soo qaadayo qaala faatama lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam mia boqol buu kabiray can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala bacaa aliyu bacaa caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu anhuma cali bn abi aalib radi allahu canhu yaa wuxuu soo diray markuu yeman nabiga alay sala u diray buu wuxuu usoo diray ilaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam min alyaman yaman buu wuxuu uga soo diray biduhaybatin fii adiimin maqruum duhayba waa tasqiiru dahab dad in yaroo dahaba buu usoo diray oo ku jirta mxuaha maqaar idiin ahoo maqruudin oo mxuaha yani madbuuqin bilqarad geedka qaradka la yidhaahdo maraaga geedka ilaahay lagu aslay muxuu ahay buu ku jirta buu usoo diray nebiga alayh isalaatu wasalaam lam tuxasal min turaabihaa ciiddeedii aan laga hagaajinin oo sidii loo soo qoday ah qaala faqasamahaa bayna arbacati nafarin afar nin buu nebigu alayh salatu slam u qaybiyey bayna cuyaynata bni xisn walaqrac bni xaabis wa zayd alkhayl waalraabicu ima calqamata bnu culaatha wa ima caamir bnu tufayl afartaa nin oo midkan dambe isaga shaki shakiyey midkuu ahaa uu nebiga alayh salatu slam oo kulligood waa zucamaa ugu qaybiyey nebiga alayh salatu salaam faqaala rajulu min asxaabihi nin asxaabtiisa ka mid ahbaa wuxuu yidhi kunnaa naxnu axaqa bi min haaulaa kaan annagaa kaga xaq lahay nimanka u qaybinayo qaala fabalaga dalika anabiya sala allahu alay slam arrintaasu nebiga soo gaadhay faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa yaydaan i aaminaynin aniga oo ilaaha samada joogaa uu i aamino miydaan aaminaynin yaatiinii khabaru samaa warka samada ayaa imanaya sabaaxan wa masaa'an garood iyo galabba qaala faqaama rajulun nin baa kacay qaa'iru lcaynayni indha gudgudan mushriku wajnatayn oo muxakooman taagtaagan leh naashizu ljabha yani murtaficu ljabha wejigiisu soo kuusan yahay kafu llixya garh weyn maxluuqu ra'si madax xiiran mushamalu lizaar mxua guntigiisu xanjeeranyah guntiisa saaka u joogo faqaala markaasu yui yaa rasuul allahi itaqi illaah rasuulka ilah ilahay ka baq <laughs> faqaala markaasu rasuulka ilahi wuxuu i waay lak bu yii awalastu axaqa ahli اlardi an yattaqiya allah miyaanan ahayn inta dhulka ku noolka ugu mudnaan badan inu ilahay ka cabsado qaala uma walla rajulu ninkii waa tegey faqaala khaalid ibn اlwaliid ayaa wuxu uhi yaa rasuula allah alaa adribu cunuqahu goorta miyaanu ku dhufanayn ma dilan qaala markaasuu uhi laa ha dilin lacalahu an yakuuna yusalli inuu tukanaya baa suurowda faqaala khaalid khaalid baa wuxuu yihi wakam min musallin yaquulu bilisaanihi maa laysa fii qalbi imisaa qof tukanaysa oo carabkiisa wuxuu carabka ku leeyahay aana qalbi ka ahayn oo munaafiq ah marka isaguna munaafiq weeyabu ka wada faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam markaasuu wuxuu yidhi innii lam u'mar an unaqiba can quluubi الnaas dadka wadnahooda inaan dalooliyo yani wax u qarsoon inaan u dhaadhaco qalbigooda aan fatasho lama marin layma farin walaa ashuqa buطuunahum inaan calooshooda jeexana layma farin daahirka baa laga amray inaan qaato ilah ilah waa ka yidhi khudi ilcafwa waamur bilcurf qaala uma nadara ilayhi rasuulka ilaah waa fiiriyey waa muqafil isagoo sii socda intuu sii socdu fiiriyey nebigu alayh الsalatu slaam faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu yakruju min di'i haada yani min asli haada kan asalkiisa waxa kusoo bixi doona qabiiladooda qawmun niman yatluuna kitaab allahi kitaabka ilahay aqriyi doona radban isagoo qoyan oo yani sidii alla usoo dejiyay u aqriyayo xuruuftiisa si fiican ugu dhawaaqaya laa yujaawizu xanaajirahum on gurigoodana aanu dhaafinin yani wadnahooda hoos aanu ugu degaynin yamruquuna min addiini diinta ka bixi doona kamaa yamruqu sahmu min alramiya sida fallaadha uga baxdo ugaarka lagu dhuftay uga baxdo qaala wuxuuna yidhi adunnu waxaan u malaynaya raawigiiba waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi lain adraktuhum la aqtulannahum qatla tamuud haddaan soo gaaro nimankaas kolkay soo bixi doonaan waxaan u layn doonaa sidii tamuud loo laayo oo kale baan u layn doonaa nimankaas uu tilmaamayna nabiga alay sala slam marka khawaarijtiiba ahayd oo cali bin abi aalib ayaa ula dagaalamay ahayd marka abu saciid alqudri iyo abu ayuub alansaari iyo jeiskii cali ee eh, nimankaa la dagaalamay eh, bay ku jireen markaas odhan jireen waxaan marakanahayn rasuulka ilahay sidaa uu yidhi inuu calina la dagaalamay oo oh, weliba nin uu ku tilmaamay oo oh, calaamadooda nin sidaasoo sidaasoo garabkiis eh, gacantiis sidaasoo kale ay tahay baa ku jiri doona ninkeena iyagu laga helay nimankaasuna marka waxay ahaayeen niman oh, ah, aad iyo aad mutashadidiin uu ahaa qur-aanka aada iyo aada u qabsaday laakiin sunnadii dayacay markaasay sidaasay ku lumeen ninkii yaziid alfaqiir ah qisadiisii xadiidkiisii waa kaynu soo maray hal xadiid keliya ku dawoobay ninkaas wixii qur qur'aanka uu fahmi waaye oo dhan hal xadiid jaabir uu ka maqlay yaa u sharxay marka qofkii sunada nabiga alay slam bayaankii nabiga alayh salatu slam ilah baa ilahay isagu uxilsaaray xilsaaray oo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim buu ilah yidhi bayaankii nabiga qofkii raaci waayo qur'aanka ilahay ma fahmaayo ma fahmaayo marka waa ku lumayaa nimankaas marka saasay ku lumeen baab laa taxilu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته